tobanka loo qaybiyaa laba mutakalimay u sugnaadeen shanna mukhaadab shanna qaa'ib labiyo tobankiiuu kuu miaaliyey wadaalika miaalki naxwi qowlika waa hadalkaa tiraahoo kale darabtu anaa kaligay garaacay darabtu taadaas godan mufrad keligiisaa ku hadla mufrad mufradkaas mudakaruu noqon kara muanafnoo noqon kara gabadhu waxay leedahay darabtu ninkuna wuxuu leeyahay darabtu waa isku mid mufrada iskale dhihi mayd mufrad mudakar mufrad aad leedahay waa isku mid mudakar iyo muanaf mutakalimka keligiis waa hal qof oo hadlaya haddii darabtu aada barato ficil kasta oo oo kale la xidhiirta waa la darabtu muhiimaddu maaha ee waa dhammaan wixii la mid a qultu qara'tu katabtu akaltu dahabtu jit waxa weeyaan xadartu kuwood adiga ficil kasta ood maadiyood aragto ta'daas oo waxa weeyaan la goday ay ku la xiriirto waa isku wada mid waa wada darabtu oo kale waa faacil oo noqday mufrad mutakalim ficil kasta qultu samictu katabtu qara'tu kulli waa isku mid wadarabnaa annagaa garaacnay wadarabnaa annagaa garaacnay naadaas labay mid tustaa horta mutakalimay tustaa wax kale ma tusto laakiin mutakalimku laba mid noqon karaa inuu noqdo mufrad oo mucadin linafsihi waa hal qofuu hadlayoo naftiisa weynayday oo naftiisii dejiyey boos jamaaco wuu leeyahay darabna annagaa garaacna horyaa garaacay caruurka kaasuu yidhi annagaa garaacna waana keligiiste wax la garaacay lama arko naftiisii inta weyneeyuu boos jamaaco dhig darabna qulna iyo jamaaco inay hadlaydo oo qof u hadlayo qof jamaaco u hadlayo iyo jamaaca qof u hadlayo jamaaca sameeyeen qara'naa ay leeyiin annagaa aqrino samicnaa waa maqalnay katabnaa waa qornay jamaaca hadday yihiin waa saas marka lagu leeyahay waa wixii mid ka badan laba waa isku mid laba hadday hadlayaan darabnaa ay leeyihin katabnaa saddex hadlayaan katabnaa hadday hadlaayaan boqolna katabna darabna kun hadday hadlaayaan darabna mid wixii ka badan wey wa macahu kayru marka gu leey mutakalim keligiis iyo mutakalim lala joogo waa lala joogo hadii la hal qof la joogo ama ka badan la joogo isku mid kala qaad male kala qaad male mutakalim haddaad darabna marka aragto u fiirso darabna ficilka naa markay la xiriirsato naadaasu mar waa faacil ma waa naabi faacil marna waa mafcuul maxaad ku kala garanay naada mar waa fii maxali rafcin waa rafcisanta oo waa faacilkii ama waa naabi faacilkii darabnaa haddaad tidhahna waa faacilkii duribnaa haddaad tidhana naabi faacil marna waa mafcuulu bih ah, darabanaa zaydun aan leehay ah, inaad kala garato wey darabanaa zaydun laba calaamood iska fiirso haddii naada xarafka ka horeeya uu yahay xaraf saxiixa xaraf saxiixa hadduu yahay uuna sukuun saaran yahay xaraf saxiixa wey sukuunaana saaran wax kale maaha waa faacil darabnaa hadda maxaa ka horeeya maada xaraf saxiixa baa ka horeeya maxaana saaran sukuuna saaran wax kale ma noqon karo wax kale ma noqon karo xaraf saxiixa markuu ka horeeyo sukuunna uu saaran yahay wax kale ma noqon karo wax kale ma noqon karo wuxuu noqon karaa waa ama faacil ama se waxa weeyaan naayo faacil hadba ficilka sida loo shaqlaad fiirina darabnaa fiiri laba shay haddaad aragtana waa mafcuul naada waa maxay waxaa naada ka horeeya xaraf saxiixa oo fadxa saaran tahay darabanaa zaydun darabnaa anaga garaacnuha darabanaa zaydun zayda anaga na garaacay wey naadu waa mafcuul bihi markaas daraba naa waxaana garaacay zaydun waa kaasa faacilku maxaa ka horreeya maanta naadi xaraf saxiixa ah oo fadxa saaran waxaa la mid ah haddii naada uu ka horreeyo alif markaasna waa mafcuul maada dacaanaa zaydun dacaanaa waxaa noo yeeray zaydun hadduu naada ka horreeyo alif waa la mid waa mafcuul bihi markaa dacaanaa waxaa noo yeedhay zaydu marka naadaas inay faacil tahay iyo inay mafcuul tahay maxaad ku kala garaneen ma faham maxaad ku kala garaneen ha markay faacil tahay waxaa lagu garanaa xaraf saxiixa waa inuu ka hore sukuunno saaran yahay sida darabnaa markay mafcuul tahayna xaraf saxiixa hadduu ka horeeyo fatxa waa inay saaran tahay sida darabana ama waxaa ka hormaraya alifaa ka hormaraya sida dacaana saasaad u kala garana saasuu kala taqaan naadu mafaacil amase waa mafcuul inaad kala fahanto labadaasu mutakalim ayay u sugnaadeen labadaasu mutakalim ayay u sugnaadeen mutakalim ayay u sugnaadeen labadaas waxa aan sharxaynana waa ficilka maadiga naadu markay ku jirto ficilka maadiga ayaan sharxayna ogaada ma anaan sharxin ficilku marka uu mudaaric mudaaric waa baab kale waay labadaasu mutakalimay u sugnaadeen mukhaadabka shantii u sugnaatay wa darabta niyow adaa garaacay darabta marka ta'daas fadxisan lala xidhiidhi oon wax kale la socon waxay tustaa mufrad mudaker mukhaadaba hal nin oo lala hadlayo bis ayay tustaa darabta niyow adaa garaacay wa darabti gabar yahay adaa garaacday darabti taadaas kasrad u saaran tahayn waxay tustaa mufrada mu'anafa mukhaadaba hal gabar oo lala hadlayo wa darabtumaa labadiinnaana garaacdeen darabtumaa marka ay la xidhiidhsato taada miin iyo alif ay ka daba maraan taadu waxay tusaydaa khidaab dad lala hadlayo miimkuna waxa weeyaan xarfu cimaadaa la yidhaahdaa oo damada saaran tada iyo alifka ayay kala ilaalina alifku fatxu rabaa tadan in damo la saara la rabi aliftaasuna waxay tusaydaa laba waxaa lala hadlaa inay laba yihiin darabtumaa labadiinaana garaacdeen laba oo lala hadlaa labadaas waxay noqon karaan mudaker waxayna noqon karaan mu'anaf labada waa noqon karaan labada gabdhoodoo lala hadlaa waxa leedaha darabtumaa labadiinaana garaacdeen labada wiiloo lala hadlaa waxa leedaha darabtumaa labadiinaa garaacdeen marka darabtumaa tumaadaas meeshaad ku aragto laba lala hadlaayay tuseen laakiin labadu muana inay yihiin inay mudakar yihiin ma kala sheegin labadaba waa loo isticmaala darabtumaa laba mudakarna waa loo laba muanana waa loo wa darabtum jamac mudakara oo lala khidaabayo tum markaad aragto waa jamc mudakara oo mukhaabiin jamac mudakar mukhaadabiin wadarabtunna wadarabtunna markaad aragto waa ficil maadi oo nuununiswa la xidhiidsatay nuununiswada mar hadday u ka horaydo ta'daa faacilkiiya nuuntuna jamc muanasay tusi waa calaamatu niswa waana xaraf markaas nuunniswa ficil maadiyaba mar hadday gasho hadday ta u ka horaydo ta'daa faacila iyadu waa xaraf ah. nuunniswa ficilka maadiga marka ay maadiga markay gasho inta u ka horaydo iyo inaysan ka horreynaan la fiiriyo haddii ta u ka horaydo waa xaraf waxay tusaydaa jamc mu'anaa oo lala hadlayo maadaama ta u ka horaydo tadaa khidaabka tusayda nuuntun waxay tusayda jamc mu'anaa isku da marka jamac mu'anaa oo lala hadlaya tusaya darabtum laakiin waxaa noo soo socotaa nuuntan markii aan ta u ka horrayn ayadu waa ism waa ism ficilka maadiga markay nuunu niswa gasho taw hadday ka horaydo waa xaraf haddaan waxba taw ka horayna waa isim marka darabtunna maxay tusee waxay tusaydaa jamac mu'anaf ah oo lala hadlayo shantaasuna shantii mukhaadabkay ahaayeen darabta wa darabti wa darabtumaa wa darabtum wa darabtuna wa daraba huwa ninkiiyaa garaacay mufrad mudakeroo haa'ibah tusee mufrad mudaker ah haa'ibna macnaha kan hadlayana maahan ka lala hadlayana maahan haa'ib saasaa la yidhaha haa'ib marka lagu leeyahay halka naxwada la joogo kan hadlaya maaha kan hadlaya maxaa la yidhahdaa mutakalim kan lala hadlayana maaha kan lala hadlaya maxaa la yidhaha mukhaadab inta ka soortay haa'ibal aduu halkan xataa joogo u meesha fadhiyo asaan asaga lala hadlayn isaguna uusan hadlayn maxaa la yidhahaa haa'ib aaib ah. maxamed aa laydhaha intuu fadhiya markaad leedahay muxamadun daraba muxamed muxamadun ajaaba muxamedaa ka jawaabay masaladii haa'ib aa la yidhaha marka daraba mufrad mudakaroo haa'ibu tusa faacilku inuu yihi wa darabat maxay tusee hiya gabadhii maqneedaa garaacday darabat waxay tusee mufrada mu'anafa haa'iba gabar keligeedoo maqan inay faacilkii tahay darabad wa darabaa labadiyaa garaaceen laba maqan inay garaaceen ay tuseen marka haddii darabaa la yidhaahdo laba mudakara ay u badan tahay laakiin laba mu'anasa in loola jeedana waa dhacdaa laakiin waxaa fiican marka laba mu'anasa loola jeedo in taa lagu daro la yidhaha daraba oo arki doonaa labada ninoo maqanna waxaa la leedahay darabaa darabaa ayaa la wdarabuu jamc mudakr oo qaa'ida ah, faacilkuna ay kutuseen darabuu wowdaas wa darabna fiiri nuun niswadii hadda ta u kaba horaydo iyadaa faacilkiya markaa wa darabna dumarkii badnaayo maqnaaya garaaceen darabna maanta nuun niswadu waa maxay maxarafan soosi waa isim maxaa yeelay taw kama horaydo ayadaa isimkiiyo faacilkiya ayadaa isimkiya oo faacilki ayadaa ah ma fahamta ma fahamta adigu daad e fahamtay adoon shakin ficilkii aan kuu sheego labiyo tobanka ka keen aye katababal ka keen labiyo tobanka katabtu katabnaa katabti waa gafti markaad gafto lagaa qaadaa katabti kuma xigen haye adimaa ka keena haye qaraa ka keen adoon gafin qara'tu qara'naa qara'ta qara'ti qara'tumaa qara'tum qara'tunna waa gaftay jooji haye haye haye ka keentaa waxaad ka keentaa jalasa jalastu jalasna jalasta jalasti jalastuma jalastum jalastunna jalasa jalasat jalasaa waa soo dhawey maasha allah ah, waxaan rabnaa daraba inaan la joogin ila maqsuudka daraba maaha ah. ee eh, haddii daraba la barto dhammaan waxa ficil waa in la bartay ah, dhammaan wixii ficila daraba misaalka laga dhigay dhammaan waa in la wada bartay wuxuu uhi maxamed maxidiin cabdulxamiid wa aquulu waxaan leeyahay qad carafta waad garatay fii maa kii taqadama hormaray almudmara mudmar ayaad garatay maa huwa muxuu yahay mudmar walaana hadda nucarifuka waxaan ku garansiinaynaa calaa annahu mudmar cala inay cashara nawcan labiyo toban nuuc inuu yahay wadaalika anwaacdaas wadaalika anwaacdaas haabitun waa sugnaanaan liannahu damiirkii imaa an yadulla inuu tuso calaa mutakalimin qof hadlaa wa imaa an yadulla inuu tuso calaa mukhaadabin qof lala hadlaa wa imaa an yadulla inuu tuso calaa qaa'ibin qof maqan saddexdaas wax kama dhexeeyaan damiirku saddexdaasuu tusaa qof hadlaa asagu qof lala hadlaa iyo qof maqan qof maqan waxa loola jeedanaa kuu sheeg waladii damiirka yadullu tusaa calaa mutakalimin yatanawacu wuxuu u qaybsamaa ilaa nawcayn laba nooc bisuu noqda liannahu damiirkaas imaa an yakuuna almutakalimu midka hadla liannahu shaaniye mimaa an yakuuna almutakalimu midka hadlaa inuu noqdo waaxidan hal qof rag iyo dumar wuxu rabaado wa imaa an yakuuna inuu noqdo akara wax ka badan min waaxidin mid labadaas waxba kama dhexeeyaan waladii damiirka yadullu tusaa calaa mukhaaabin qof lala hadlaa ow qaa'ibin mid maqan yatanawacu wuxuu u qaybsamaa kullun mid kasta oo minhumaa mukhaadabka iyo haa'ibka ka mida ah ilaa khamsati anwaacin shan nuuc liannahu shaniye imaa an yadulla damiirku inuu tuso calaa mufradin mudakarin nin keligiis ah wa imaa an yadulla inuu tuso calaa mufradatin mu'anahatin gabar keligeed ah waa imaa an yadulla inuu tuso calaa muhanan laba qof mutlaqan xaalan la kala qaadayn labadaas ama mudakar ha ahaadeen ama mucana ha ahaadeen la kala qaadi maa wa imaa an yadulla inuu damiirkii tuso calaa jamcin mudakarin jamc mudakar ah wa imaa an yadulla damiirkii inuu tuso ala jamcin muanain jamc muanaa inuu tuso fayakuunu majmuucu isku darkii wuxuu noqonaa inay cashara labiyo toban famihaalu damiiri lmutakalimi qof hadlaya damiirkiisa tusaalihiisii mutakalim alwaaxidi keligiisa hal qofoo hadlaa mudakaran mid lab kaana ahaaye ow mu'anafan ama mid dhadig ahaaye lab iyo dhadig midku rabo ha ahaado rag iyo dumar midku rabo ha ahaado waa isku mid hal qofoo hadlaya marha la yidhaahdo faacilku markuu yahay wuxuu leeyahay darabtu anaa garaacay waxafidtu anaa dersiga xifdiyey wajtahadtu anaad dadaalay xafidtu xafid ficlu maadin mabniyu calى sukuuni liitisaalihi bidamiiri rafci mutaxarik laa maxal lah min alraab wa taw damiiru mutasilu mabniyu calى dami fii maxali rafcin faacil labada kalena waa la mid wamihaalu damiiri lmutakalimi mid hadlaya damiirkiis mihaalkiisii mutakalim almutacadidi badan awil waaxidi ama mid keligiisa alladii waaxidkaasoo yucadimu weynaynaya nafsahu nafsadiisa oo wayunaziluhaa naftii dejinaya mansilata aljamaacati jamaaca booskeed mihaalkeedii mutakalim keligiisa oo naftiisa weynaynaya oo naftiisa dejinaya booskii jamaacada se mutakalim lala joogo waxa la jooga hal qof ay noqon karaan waana ka badnaa karaa miaal darabnaa annagaa garaacnay wa xafidnaa annagaa xifdinay wajtahadnaa annagaa dadaalnay darabnaa annagaa garaacnay wa xafidnaa xafidnaa naadaas mafaacil mase waa mafcuul waa faxaad ku garab xaraf saxiixoo sukuunsana ka hormaray saasaa lagu garta wejteedna anagaa dadaalnay xafidnaa xafid ficlu maadin mabniyun calaa sukuuni litisaali bidamiiri rafci mutaxarik laa maxala lahu min alcraab naa damiiru mutasilun mabniyun calaa sukuuni fii maxali rafcin faacil wa mihaalu damiiri lmukhaadabi mid lala hadlaa damiirkiis mukhaadab alwaaxidi keligiisa hal qof oo lala hadlaa muqaadab alwaaxidi keligiisa muqaadab almudakeri oo lab ah ama rag ah darabta ninyahu adaa garaacay wa xafidta adaa xifdiyey wajtahadta adaa dadaalay isku mid afcaashoo dhan wjtahadta alwaaw xarfu cadfin ijtahad ficlu maadi mabniyn calaa sukuuni litisaali bidamiiri rafci mutaxarik laa maxal lah min alraab wtaau damiiru muttasilu mabniyu cala dami fii mabniyun cala lfatxi mabniyun cala alfatxi fii maxali rafcin faacil su-aal yaa ka jawaabaya haye fiiriya faacil muxamadun markaan ixraabayna xadara muxamadun muxamadun hadda waa faacil markaan ixraabayna waxaan nidhi marfuucu calaamatu rafci damatun daahiratu fi akhirih ijtahadtu taadaas ama ijtahadta taadaas waa faacil ayada markaa caraaben waxaa leenaha mabniyun cala alfatxi fii maxali rafc hadda maala fiiri ijtahadtu kaba soo taadaas waa faacil markaan icraaben waxaa leenaha damiirun muttasilun mabniyun cala dami fii maxali rafc muxamadun waa faacil markaan icraaben waxaa leenaha marfuuc calaamatu rafci damatun daahiratu fii akri maxaa kala duway waxay kale yihiin isim daahira midda hore waa isim daahiraho waa mucrab sidaasaa loo icraaba laleeyahy marfuuc wa calaamatu rafci ijtahadtu ama ijtahadtana waa mabni lama icraabo icraab kama muuqdo ee maxalka iraabka laga siiyo maxalka icraabka laga siiyo ah, wa mihaalu damiiri gabar lala hadlaa damiirkeedii mukhaadaba alwaaxidati keligeed ah mukhaadaba almu'anafati oo la dhadigeeyey oo mu'anaf oo dhadig ah darabtii gabar yahay adaa garaacday wa xafidtii adaa xifdiyey wajtahadtii adaa dadaalay xafidtii xafid ficlulmaadi mabniyun calaa sukuuni laa maxala la min alxraab wa taa-u damiirun muttasilun mabniyun cala alkasri fii maxali rafcin faacil wa mihaalu damiiri lmukhaadabayni laba lala hadlaa damiirkooda mihaalkiisii mukhaadabaynkaasoo alinayni laba ah mukhaadabaynkaasoo mudakarayni mudakarayni maya maya mudakarayni ma inin qoran mase almudakarayni mudakarayni haddii la yidhaha lagama sifay karo mukhaadabaynka maxaa yeelay almukhaadabayn waa macrifu alaa ku jirta sooma jeedaan mudakeranina waa nakiro sifada iyo mawsuufkuna iraabka waa inay macrinimada isku raacdaa rabo iyo ama nakiranimada ma banaana marka mudakerayn inaan ka sifayno almuqaadabayn xale sifadu waxaa la rabaa icraabka iyo tacriifka inay ku raacdo mawsuufka duu mawsuufku uu macrifo yahay waa inay sifaduna macrifo noqoto hadduu nakiro yahayna waa inay nakiro noqoto marka waxaan leenahay mudakerayni kaanaa ow muanafayni kaana maxduufaa khabarkeedii wey kaana meesha laga xadfay oo warka layska soo gaabiyey khabarkiia meesha lagu qoray mudakarayni laba lab kaanaa ha ahaadeen labada lalahadalaa ow muanafayni ama laba dhadig midkay rabaan ha noqdeen saasoo leeda marka faacilkii oo noqday laba lala hadlayo labadaas ama mudakar ha noqdeen ama muanaf ha waa isku mid ma kala duunaa darabtumaa labadiinnaana garaacdeen wa xafidtumaa labadiinnaa xifdideen waijtahadtumaa labadiinnaa dadaasheen waa isku mid ijtahadtumaa ijtahad ficlu maadin mabniin calaa sukuuni litisaali bidamiiri rafci lmutaxarik laa maxal la min alexraab wa taau damiiru mutasilin mabniyin calaa dami fii maxali rafcin faacil walmiimu xarfu cimaad walifu xarfu daalun cala taniya wa mihaalu damiiru mukhadabiin waa jamc marka mukhaabiin dhe mukhaadabayn aan marka hore dhen muana aheed mukhaaabiin wa mihaalu damiiri lmukhaabiina kuwa lala hadlaa damiirkooda mihaalkiisii mukhaaabiintaasoo min jamci dukuuri jamc mudakara xaggiisa ka ahaadeen darabtum raggiinaan badanaa ganacdeen waxafidtum raggiinaan badanaa xifdideen wajtaadtum raggiina badanaa dadaasheen xafid ficlu maadi mabniin calى sukuni litisaali bdamiiri rafci mutaxarik laa maxal lah min اlإxraab wtaau damiiru mutasilu mabniyu calى dami fi maxali rafcin faacil wlmiimu calaamati jamci dukuur wa mihaalu damiiri lmukhaadabaati dumar badanoo lala hadlaa damiirkii tusayey mihaalkiisa mukhaadabaadaasoo min jamci lmu'anahaati kuwa mu'anaha jamcood xaggiisa ka ahaaday darabtunna dumarkiinna badanaa garaacdeen wa xafidtunna dumarkiinna badanaa xifdideen waijtahadtunna dumarkiinna badan waa dadaasheen hadda nuuntaas nuun niswada ma xarafa mase waa faacil oo waa isim xaraf wey maxaa lagu gartay taa ka horeyda faacil faacil waa ka horeeya darabtuna darab ficlu maadi mabniyu calى sukuuni litisaali bidamiiri rafci mutaxariki la maxala lahu min alcraab wa taau damiiru mutasilin mabniyu cala dami fii maxali rafcin faacil wa nuunu calaamatu jamci niswa wa mihaalu damiirilwaaxidi mid keligiisa damiirkiisa mihaalkiisii waaxid almudakeri la labeeyo rag ah waaxidkeesu alghaa'ibi maqan waaxidkan ka sifaynayna almudakar iyo alghaa'ib waa macrif iyaguba daraba wey miaalkiis daraba fii qowlika xaalu ku sugan yahay darabada aan sheegaya qowlkaaga oo aad ku qowsho muxamadun muxamed daraba wuu garaacay huwa muxamed akhaahu walaalkiisuu garaacay darabadaas ku jirta wey muxamadun muxamed daraba wuxuu garaacay huwa muxamedku akhaahu walaalkiis daas ku jirta kaasaa faacilkeedu wuxuu yahay mufrad mudakar haa'ibku muxamedun mubtadaun marfuuqun bilibtidaa wa calaamatu rafcihi damatu daahiratun fii aakhirihi u fiirsada daraba ficlu maadin mabniyun cala alfatxi laa maxala la min alicraab wa faacilu damiirun mustatirun jawaasan taqdiru huwa yaxudu calaa muxamed akhaa mafcuulu bihi daraba mansuubu calaamatu nasbihi alalifu niyaabatan can اlfatxa lأnnahu min alasmaaءi اlhamsa ma naada fii xarfan xaraka akhaa mudaaf ilaa damiir mutaصil mabniin calى dami fi maxali jarin mudaaf ilay wاljumlaةu min alficli oo daraba iyo wlfaacili oo huwa iyo wlmafcuuli fii macali rafcin khabaru mubtade muxamed mubtadu ah jumladan waa khabarkii waraabidu ila mubtadai faacilu daraba faacilka darabaa u laabana mubtadaha muxamedun muxamed Ah, warku waa socdaa mubtada waxaa lagu yaqaanaa warku waa socdaa khabar markaa lagu joogsanaa muxamadun muxamed daraba waa garaacay huwa muxamed akhaahu walaalkiis waa kaasaa khabarka ah. hadda haddaan inta soo istaaga ku idhaha muxamadun muxamed ma waxbaan kuu sheegay may waxba kuma sheegin goormaan wax kuu sheegay markaan idhaahdo daraba waa garaacay akhaahu markaasaan war kuu sheegay khabar waa wax la sheegay mog ka hor waxba qiimale laguma sheego waxaafida weeye fii qowlika xaaluu ku sugan yahay ibraahiimu ibraahiim xafida waa xifdiyey dersaw casharkiisa kanuna waa la mid adaa laga rabaa ixraabtiisa kanu kii horoon ixraabu la mid ibraahiimu xafida darsahu waa isla mid wax ay ku kala duwan yihiin akhaa waa asmaaulkhamsu alif wey calaamatu nasbihu dersana waa mufrado calaamatu nasbihiisu waa axsan akhaana calaamatu nasbihiisu waa alif intaasay ula duwan laakiin meeshaan bal arday oo aada u fahmaayaan rabaa muxuu ula jeedaa muxamadun waa mubtade waa tanwiine ibraahimu waa mubtade mana tanwiine hadha malaysarif waa ibraahim ibraahim tanwiin ma qabato sax sax sax ila wuu ila socday waaya saasaad leedahay wajtahadda oo kale weeye fii qawlika xaaluu ku sugan yahay ya hmm. hindun kitaabkan insha alla markuu noo dhammaado midka ku xigana noo dhammaado midka saddexaad aad waxaad ugu tegay hindun in mar la tamwiinin karo insha alla <laughs> mutamimaday noogu taallaa mutamimada inoogu taalla hindun maraa la tanwiini karaa marna waa laga day karaa labadaba ku banaan jaaza wajaaza a la yidhahdaa wajtahada weeye faacilkii oo noqday damiir waaxid oo mudakar oo qaa'iba isagoo noqday wajtahada faacilkeeda wey fii qawlika xaala ku sugan yahay khaalidun khaalid ijtahada waa dadaalay huwa khaalid fii camalihi shaqadiisuu ku dadaalay kan wuxuu uga duwan yahy intii hore fii camali jaarmajruurkaas uga duwan fii camalihi wax walba madaal ma lagu meerina fii camalihi qofkii soo xraabi waaye gadaala loo celina fii camalihi intaas uga duwan fii camali jaarmajruurkaas oo ijtihaadda lagu tacalujina uga duwan waa la hayaa soo maaha waayo wa miaalu damiir اwaaxidati gabar keligeeda damiirkeedii waaxide almu'anafati la dhadigeeyey waaxide alqaa'ibati maqan darabad wey fii qowlika xaalay ku sugan tahay darabadu waa darabada oo ku jirta qowlkaaga soo socda oo aad ku qowsho hindun tan aa tanwiinayna darab waa la tanwiinin karaa jaaza wajaaza la yidhahdaa tanuna banaan tanuna banaan hindun waa dhihi karnaa hinduna waa dhihi karnaa hindun hinde darabad waa garaacday hiyo hinda uktaa walaasheed hindun mubtado marfuuqun bilibtida wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi aakiri daraba ficil maadi mabniin cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab wafaacilu damiru mustatiru jawaazan taqdiru hiya taxudu calaa hinda wa taaw calaamatu taniif mabniin cala sukuuni laa maxala lahu min alcraab ukta mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aakiri ukta mudaaf haa damiru mutasilu mabniin cala sukuuni fii maxali jarin mudaafu ileeyi wa xafidad weeye miaalkii ayagoo faacilkii noqday damiir waaxida mu'anafa haa'iba xafidad wey fii qowlika xaalay ku sugan tahay sucaadu gabadha sucaada la yidhaah xafidad way xifdiday hiya sucaada darsaa casharkeedii misaalkaas xraabkiisa adaa laga raba maxaa yaele wuxuu la mid yahay hindun darabad utaa wajtahadad weeye mihaalkii fii qowlika xaaluu ku sugan yahay zaynabu zaynab ijtahadad way dadaashay hiya zaynab fii camalihaa ee ku dadaashay karbalana raabna zaynabu mubtadaun marfuuqu bilibtidaai wa calaamatu rafci damatun daahiratun fii akhirih ijtahada ficlu maadi mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alicraabi wa faacilu damiirun mustatiru jawaasan taqdiiri hiya tacuudu calaa zaynab wa taa calaamatu taniis mabniyun cala sukuuni laa maxala lahu min alicraab fii camali fii xarfu jarin camali ismun majruurun bifii wa calaamatu jari kasratu daahiratun fii akhirih camali mudaaf haa mudaaf ilayh mabniyun cala sukuuni fii maxali jarin أما عمل مضافها ضمير متصل مبني على سكون في محل جر مضاف إليه الجار والمجرور متعلقان باجتهاد marka waxaan leenahay waljumlatu min alficli oo ijtihaada ah iyo walfaacil oo hiya ah fii maxali rafcin khabaru mubtaday zaynab oo mubtada khabarkeed wey raabidkiina waraabitu baynahumaa faacilu ijtihaad wa mihaalu damiiri linayn laba damiirkood laba alqaa'idayni maqan mudakarayni kaanaa fiiri mar dhoweed ma soo marnay mudakarayni oo mu'anafayni maxaa ka maqanan nidhi waa ta halkan haddan tii hore ta halkan ku fahm wuxuu yidhi mar haddaad wax ka tag xadaftay wuxuu waa damiine bal martus ha fahmeen sida loo xadfee wa mihaalu damiiri linayn laba damiirkood mihaalkiisii laba alqaa'idayni maqan mudakarayni laba labkaana ahaadeena oo mu'anafayni ama laba dhadig ha noqdeen darabaa weeye fii qowlika xaaluu ku sugan yahay waa darabada hadalkaaga soo socda ku jirta almuxamadaani labadii muxamed darabaa labadii muxamed waxay garaaceen bakran ninka bakar la yidhaahdo almuxamadaani mubtadon marfuuqun bilibtidaa wa calaamatu rafci alalifu ma naaba fiihi xarfan an xaraka wanuunu ciwadun can tanwiini fi lismi lmufradi daraba ficl maadi mabniin cala fatxi laa maxala lahu min alacraab wa alifu tasniyati damiiru mutasil mabniin cala sukuuni fi maxali rafcin faacil bakran mafcuul bihi mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhirih wاljumlaة min alficli wاlfaacil wاlmafcuuli fi maxali rafcin khabaru mubtade wاraabitu baynahumaa faacilu daraba aw nase qowluka waa qowlkaa tira alhindaani labadii hindo darabataa waa garaaceen caamira ninka caamir la intay isugu tageen ay lafaa u qoraxeeya alhindaani mubtadow marfuuqun bilibtidaa wa calaamatu rafcihi allif niyaabatan can idama liannahu muhanan maa nafa fii xarfi min xaraka wa nuunu ciwadun can itamwiini fi lismi lmufradi darabataa fiiri intaas waxay uga duwan tahay maadaama faacilkii uu yahay mu'anaf ah waxaa lala xidhiiriye ta taw taniis taataniidkiina waa la xarakeeyey maxaa yeele alifaa ka dambeeya alifna waa reebay mogta iltiqaw saakiniinaa dhacay xarakadiina fatxa laga dhigay maxaa yeelay alifaa ka dambeeya aliftana waxaan fadxayn kama hormari karaan marka waxaad leedahay alhindaani mubtadun marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafci alalifu niyaabatan can idama liannahu muhanan ma naada fii xarfun xaraka wa nuunu ciwadun can tanwiini fi lismi lmufradi daraba ficl maadi mabniyn cal fatxi laa maxala la min alcraaq wataau calaamatu taniis mabniyun cala sukuuni wa xurika bilfatxati takhalusan min iltiqaai saakiniin daraba ta taadaasaa la saaray taadaas waxaa loo saaray iltiqaau saakiniin wa kaanat ilxarakatu fatxatan maxaa fatxa ka dhigay limunaasabati alif alifaa ka dambayda alif kasra lagama hormarin karo fatxa waa in laga dhigaa xarakada marka waxaa tiraa marka waalifu taniyati damiirun muttasilun daraba taa aliftaas alifu taniyada waalifu taniyati damiirun muttasilun mabniyun calaa sukuuni fii maxali rafcin faacil caamira mafcuul bihi mansuubu calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fii aakhirihi wاljumlaة min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli fii maxali rafcin khabaru mubtadey alhindaniya mubtadaheed raabidaa lagaa rabaa jumla hadday qabar dhacday wraabidu baynahumaa faacilu daraba faacilu darabati waxafidaa weeye mihaalkii fii qowlika xaalay ku sugan tahay xafidaadu oo aad ku qowsho almuxamadaani labadii muxamed xafidaa waa xifdiyeen dersahumaa dersigoodii icraabteedoodaa lagaa raba xayla kuwa hore la mid tahay xagga icraabta kaliya dersa mudaaf humaadaas mudaafuleygaa la socota aw qowluka qowlkaagaa tira alhindaani labadii hindo xafidataa waa xifdiyeen dersamaa dersigoodii wajtahaddaa wey miaalkeedii min naxwi qawlika labo maqan ayadoo faacilkii yahay miaalkii wejtahaddaa wey min naxwi qowlika hadalkaagoo kale xaalow ka ahaaday marka aad ku qowsho albakraani labadii bakar ijtahadaa waa dadaaleen albakraani mubtadon marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafci alalifu niyaabatan can idama liannahu muhanan ma naaba fii xarfan an wnun ciwaad can tanwiini fi ism mfradi ijtahaada ficl maadi mabniin cal fatxi laa maxlala min اlcraab waalifu taniyati damiiru mutasilu mabniyun calaa sukuuni fi maxali rafcin faacil wاljumlau ijtahaada wey wاljumlau min alficli wاlfaacili fi maxali rafcin khabaru mubtade waraabitu baynahumaa faacilu ijtahaada aw qawlka qowlkaaga aad ku qowsho azaynabaani labadii zaynabo ijtahaadaa waa dadaaleen ah, ijtahadataan maxaa marka loo soo celshaaay u kala duwan yihiin albakraani ijtahada labadii bakar waa dadaaleen azaynabaani labadii zaynabo ijtahadataa waa dadaaleen waxay kala duwan yihiin maadaama mubtadihii uu yahay mu'anaf oo ijtahadataa ijtahada faacilkeed u laabanayo damiir mu'anafa maadaama u laabanayo muanaf taa lagu daray taniia taada hadde waa la sukuuni jiray maxaa farxada loo saaray iltiqaab saakinayn ilaa taada marka sukuun la saaro alifti ka dambayna sukuuna saara maxaa looga dhigay xarakadiina fadxo limunaasabati alif alifaa ka dambayda alifta wax aan fadxo ahaynu kama hormari karo iyo waqaama wey miaalkii fii naxwi qowlika xaalu ku sugan yahay almuxamadaani labadii muxamed qaamaa waa istaageen almuxamadaani qaama iyo albakraan ijtaada waa isku mid icraabtaabaa lagaa raba biwaajibihima ay u istaageenaa ku dheeraada almuxamadaani labadii muxamed qaamaa waa istaageen biwaajibihimaa waajibkooday u istaageen biwaajibihima waa xraabayna iyada biwaajib albaa xarfu jarin waajibi ismun majruuru bilba wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri aljaaru wاlmajruur mutacaliqaani biqaama waajibi mudaaf walhaw damiiru mutasilu mabniin cala lkasri fi maxali jarin mudaafu ilayh walmiimu xarfu cimaad walarifu xarfun daalun cala taniya aw qowlka ama inaad ku hadasho alhindaani labadii hindu qaamataa waa istaageen biwaajibihimaa waajibkooday u istaageen fiiri almuxamadaani qaama iyo alhindaani qaamataa maxay ku kala duwan yihiin taabay ku kala duwan yihin ficilkiyaa taawtaniis lagu dara taawtaniis sukuuna la saari jiray ee maxaa fadxada loo saaro loo xarakeeyey kasro maxaa looga dhigi waayey asal iltiqaa saakinin kasraay maxaa fadxa looga dhigay limunaasabat alif wa mihaalu damiiri alghaa'ibayni laba maqan damiirkooda mihaalkiisii ayadoo faacilkii laba maqanya may may laba maqan waa soo dhammayna waa ka soo gudubna ee waxa weeye haa'ibiin waa jacmalku saarin wa mihaalu damiiri alghaa'ibiina kuwa maqan damiirkood mihaalkeedii haa'ibiintaasoo min jamci dukuri jamac raga xaggiisa ka ahaadeen jamac lata ah wa mihaalu damiiri lghaa'ibiina kuwa maqan damiirkood mihaalkiisii haa'ibiinteesoo min jamci dukuri jamac maqan xaggiis ka ahaadeen darabuu weeye min naxwi qowlika hadalkaaga xaggiisa xaaluu ka ahaaday darabudu oo aad ku qowsho alrijaalu raggii badnaa darabuu way garaaceen acdaa'ahum cadowyaalkoodii alrijaalu raggii badnaa darabuu way tumeenoo waa garaaceen acdaa'ahum cadowyaalkooda arijaalu mubtado marfuuqu min ibtidaa wa calaamatu rafcihi damatu daahiratun fii akhirih arijaalu waa mubtad waa la rafcina calaamatu rafcihu waa damo ila waa jamcu tagsiir darabuu daraba ficil maadin mabniyun calaa dami litisaalihi bidami litisaalihi biwaawi ljamaacati darabuu daraba ficil maadin mabniyun calaa dami litisaalihi biwaawi ljamaaca wa waaw jamaacati damiiru mutasilu mabniyu calaa sukuuni fi maxali rafcin faacil wlalifu faariqatu bayna waawilmufrad waawljamac wowdaas ma ujeedaa wowdaas alifa laga daba qora marka alif laga daba qorayo saddex shardiya leeda saddex shardi ay leeda shardiga koowaad wowdu waa waawljamaaca inay maxaa ku baxay wow mufrad tusayd hadday tahay sida fiiri muxamdu muxamed yaqzuu waa duula hadda alif lagu qoriba muxamdu muxamed yaqzuu waa duula yadcuu waa u yeera lagu qorima maxaa yeelay aliftu waxay dhacdaa waawljamaca gadaalkeeda yaqzuuna waa ficilka xarafka ugu dambeeye wowdaas ee waawljamaca maaha faacilba maaha waa ficil mudaaric xarafka ugu dambeeyey wahujamaac marka ma ma aha marka shardi waxaa shardiga koobaad wowdaas shardigeeda koobaad waa inay waawuljamaaca ka horaydo oo waxay dhacdaa alifta alifta waa alifta faariqada alifta faariqada waxay dhacdaa shardiga koobaad ashardu اlأwal an takuuna bacda waawiljamaaca miaalkii waa keennay miaalkii waa darabu oo kaleeto ayadoo waawdii jamaac aysan waaw jamaac ahayn oo aan aliftii la qorayna miaal waa keena oo muxuu noqday yaqzuu yadcuu shardiga labaad an takuuna haadihi lwaawu mutadarifa an takuuna haadihi lwaawu mutadarifatan waa inay gees xigtaa waa inay kelimadda u dambaydaa haddii wax ka dambeeyaan alifta lama qoro hadday wax ka dambeeyaan alifta lama qoro الشharط الثاني muxuu noqday an takuuna haadihi اlwaawu mutaطarifatan waa inay gees xigtaa qofkaas waa mutaarif luqada waa darab maxaa loola jeeda gaal waxay ola jeedaa gaaladu qofka oo nabi maxamed raaca waxay idhahdaan mutaarif tadarufaa lagu arkay qofka maxay ola jeeda geeska aan joogno maaha geeska kalu joogaan wey iskuma dhawin wey annaga iyo gaal waxay leeyihiin qofka hadday nabiga inuu raacay ku ogaadaan sala allahu alay slam gaaladu maxay leeyihiin waa mutadarif waxay leeyiin marka tadarufka halala dagaalamo xagjirnimo soomaaligana waa maxay xagjirnimo macnaha xagga aan jirna maana xagga kalu jiraa w geesaan joognaa isna geeska kalu jira ah tadarufku waa xagjirnimo soomaaliga ka gees ka gees labada geesaan kala taaganahay Ah, waxaa la rabaa ila meel dhexe la iskugu yimaado waduu low tudhinu fa aha gaala waxay jeclaadeen ilaah inaad u soo dabacdo ayana ay soo dabcaano meel dhex layskugu yimaado oo gaalnimada iyo laysku berxo islaamnimada ah, gaalnimo iyo islaamnima ma walaaloobi karaan ah, hala walaaleeya leeyihin gaalnimada islaamnimada wada noolaash aa rabaa wada noolaash in la wada noolaado meel dhexe wax la yskugu keeno waduu low tudhinu fa yudhinuuna allahu shalay iyo maanta isku ega ka soco hadda naxwaan ku jirna annagu waaya naxwaan ku jirna marka waxaan ka hadlaynay shuruudda shuruudda oo alifta faariqada laba shardiyan qaadanay shardiga koobaad wuxuu ahaa an takuuna bacda waawiljamaaca shardiga labaad an takuuna haadihi lwaawu mutaarifa shardiga saddexaad an takuuna haadihi waaw laakiin waxaan rabnaa mutaarifadii miaalkii miaalkeedii waa maxe geesay xigtaa darabuu aamanuu kafaruu wax ka dambeya lamaadka soo maaha alifta la qora maxaa ku baxay waxaa la rabaa wixii ku baxay inaan aragno iyadana waxaa ku baxay haddaysan mutadarifo ahayn ee ay dhexda gasho dhexday gashay waxbaa ka dambeeya mar haddaysan mutadarifo ahayn ma la qoraayo miaal waxaan leenahay ayadii mutadarifo ahayn alrijaalu raggii darabuuka aday ku garaaceen darabuuka alif lagu qori ma darabuuka hadda fiiri darabuu wowdaas oo waaw jamaaco maaha alif lagu qori ma maxaa dhacay ee wowdu daraf ma joogto waa laga dambeeya mafcuulkiya ka dambeeya marka waa inay mutadarifo taha shardi inay mutadarifo taha shardigaa saddexaad an takuuna haadihi lwaaw maca alficli wowdan waawljamacada ficli waa inay ku jirtaa marka alif laga daba qora darabuu aamanuu kafaruu qaaluu an takuuna haadihi lwaaw maca alficli marka oo alif laga daba qoraa wowdan waawljamacada waa goorma maxaa shardiya an takuuna haadihi lwaaw maca alficli maxaa baxay idaa kaanat haadihi lwaaw maca alsm ism azayduna saydyaalkii badnaa daaribuuna waa garaacaya daaribuuna waa jamcdu kristaale sooma jeed wowdu meesha ku jirtaa daaribuuna alif la qorima xayre isimayba ku jirtaa wowdan markaa saddex shardi ayaa loo shardiya aliftan faariqada saddex shardi baa loo shardiya aduu mayla socota markaa saddex shardi sheegaya ya lama socon ka war cajiib saas idinkuma u kala taqaan xabadka ila socon waa u jeedaan suu joogu iska tegaa midaa iska tegaa dada ka mida adoo casharka akrinay ilaahay qadarkiisa midna waa waa mitidaaho yaan xarafku dhaaf inuu leeyay bal ka taliya ka soco marka halkaas waa ogaanay soo maahan shuruuddii waa yahay wa mihaalu damiiri اlghaa'ibiina kuwa maqan damiirkooda mihaalkiisii qaa'ibintaasoo min jamci dukuuri ka ahaadeen darabu weeye min naxwi qowlka xaalu ka ahday arrijaalu raggii badnaa darabuu waa garaaceen acdaa'ahum cadowyaalkooda arrijaalu mubtado marfuuqun bilibtidaa'i wa calaamatu rafci damatun daahiratun fii aakhirihi daraba ficl maadin mabniyun cala dami litisaali biwaawil jamaaca laa maxala la min alcraab wa waawil jamaacati damiirun mutasilun mabniyun calaa sukuuni fii maxali rafcin faacil walalifu faariqatun bayna waawil mufradi waawil jamaaca acdaa mafcuul bihi mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhirih acdaa mudaaf ilhaa damiiru muttasilu mabniyun cala dami fi maxali jari mudaaf ilayh wlmimu calaamatu jamci dukuur wاljumlatu min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli fi maxali rafcin khabaru lmubtaday arijaalu mubtada jumladaana khabarkiya raabidaa la rabaa isku xidhan mubtadaha iyo qabarka waraabidu baynahumaa faacilu darba wowdaas jamaacada ah arijaaloo jamaaca u laabayda waxaafiduu weeye miaalkii ayadoo faacilku yahay damiir rag badanoo maqan u laabana min naxwi qowlika xaalu ka ahaaday atalaamiidu ardadii xafiduu waa xifdiyeen duruusahum casharadoodii atalaamiidu ardadii xafiduu waa xifdiyeen duruusahum casharadoodii hadda tantii horay la mid taha lagu ixraabma arijaalu darabuu acdaahum ay la ah, waxay ku kala duwan male adaa lagaa rabaa iyo wajtahaduu weeye min naxwi qowlika atalaamiidu ardadii ijtahaduu waa dadaaleen atalaamiidu mubtadau marfuucu bilibtidaa'i wa calaamatu rafci damatu daahiratun fi akirih ijtahada ficil maadi mabniyun cala dami litisaalihi biwaawljamaaca wa waawljamaacati damiiru mutasilu mabniyun cala sukuuni fii maxali rafcin faacil walalifu faariqatun bayna waawi lmufradi waawi ljamaaca wاljumlaةu min alficli wاlfaacili fi maxali rafcin khabaru mubtaday waraabitu baynahuma faacilu ijtihaada wa mihaalu damiiri اlghaa'ibaat kuwii maqnaa damiirkooda mihaalkoodii kuwaas maqanoo min jamci اlinaafi jamac oo dumar ah xaggiis ka ahaadeen dumar badan oo maqan damiir u laabanaya iyadoo faacilkii yahay darabna wey min naxwi qowlika xaalu ka ahaaday alfatayaatu gabdhihii badnaa darabna way garaaceen caduwaatihina cadowyaalkooda alfatayaatu gabdhihii badnaa darabna way garaaceen caduwaatihina cadowyaalkooda alfatayaatu mubtada marfuucu bilibtidaai wacalaamatu rafci damatu daahiratun fii aakhirihi darabna darab ficil maadi mabniin cala sukuuni litisaali bidamiiri rafci mutaxarik laa maxala la min alcraab na wa nuun niswa damiiru mutasilu mabniin cala alfatxi fii maxali rafcin caduwaati mafcuul bihi mansuub calaamaةu naصbi kasraة daahiraة fi akri niyaabaةa can اlfatxa lأnnahu jamcu lmuanafi saarif ma naba fiihi xarakatu can xarakati ma naba fiihi xarakatun can xarakati qofna waa la socda qofna waa yaabin xula kalala aad war meel lama aadanaada meel aada caduwaati mudaaf walhaw damiiru mutasil mabniin cala اlkasri fii maxali jari mudaaf ilayh wa nuunu calaamati jamci niswa wاljumlaةu min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli bihi fii maxali rafcin khabaru mubtaday alfatayaatu a mubtada ah jumladan waa khabarki waraabitu baynahuma faacilu daraba wakadaa sidoo kale waxaa xafidna waa la mid min naxwi qowlika xaalu ka ahday annisaa dumarkii xafidna way xifdiyeen amaanaatihina ammaanooyinkoodii annisaau dumarkii xafidna way xifdiyeen ammaanaatihina ammaanooyinkooda miaalka horuu la midi miaalka horuu la midi waa la craab alfatayaatu darabna caduwaatihina wakadaa sidoo kale waxaa ijtihaadna min naxwi qowlka xaalu ka ahday albanaatu gabdhihii ijtihaadna waa dadaaleen albanaatu mubtadon marfuucun biاlibtidaa wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirihi ijtihaada ficlmaadi mabniin cala sukuuni litisali bidamiiri rafci mutacarid wnuu nisbati damiiru mutasilu mabniyn cala fatxi fii maxali rafcin faacil waljumlatu min alficli wاlfaacili fii maxali rafcin khabaru mubtadayn waraabit baynahumaa faacilu ijtihaada wa kullu haadihi اlanwaaci nucyaalkan dhammaantood anwaacda alinay cashara labiyo tobanka anwaacda asaabiqati soo hormartay yusamaa waxaa lagu magacaabaa adamiira damiir fiihi haa anwaacda xaalu ku sugan yahay waxaa lagu magacaabaa adamiir almutasil damiir mutasilaa lagu magacaabaa dhammaan hadda damiir damaairtaas aan soo marnay oo faacilka ah dhammaantood waxaa la idhahdaa damir mutasila faacilkii oo noqday damiir mutasila damiir mutasil ah aacilkiio noqday mutasil waxaa loola jeedaa caamilkiisii u la xidhiidha damiirku dhammaan labiyo tobankaas maxaa lagu magacaabaa damiir mutasila maxaa loola jeedaa caamilkiisuu la xidhiidha saasaa loola jeeda wa tacriifu tacriifkiisa maxaa la yidhaahdaa damiir mutasilaxaa la yidhahda damiir mutasilu kuu qiixa tacriifkiisa ila waxaa la rabaa in lagu baro damiir mutasila iyo damiir munfasil ah munfasilna waa mid caamilkiisii ka socmay muttasilna waa mid caamilkiisii la xidhiidhay labadoodiyaa lagu kala siinaa xadkoodii wuxuu ku yidhi wa tacriifu damiir mutasila xadkiisa iyo tacriifkiisa annahu damiir mutasila huwa aladii waa midka laa yubtadau bihi lkalaamu aan hadalka lagu bilaaban walaa yaqacu aana dhicin bacda ilaa ilaa gadaalkeed fii xaalati alikhtiyaari xaaladda doorashada damiir mutasila waxaa la yidhaha waa damiiran hadalka lagu bilaaban karin hadda darabtu taada ku jirta hadalka lagu bilaaban karaa wax ku bilaaban kara lama arf hadalka laguma bilaabi karo ah, darab waxaa xuruuf kala waa inay ka horeyda ilaa gadaalkeedna ma dhici karo ma dhigi karteed daraba ilaa ta carabiga maana u leeya waxaad ku hadasheen lama yaqaan marka hadalka laguma bilowdo ilaa gadaalkeedana ma dhaco xaaladda ikhtiyaarka xaaladda ikhtiyaarka maxaa looga ixtiraasaa xaaladda daruurada day daruuro tahay daruuro waa arrin gaara hmm, daruuro waa arrin gaara oo waa la yska arkaa laakiin xaaladda ikhtiyaarka oo gabay laguma jira hadal caadi ah markuu hadalku yahay oo usan gabay ahayn laguma bilaabo karo bacda ilaana ma dhici karo bacda ilaa ma dhici karo bacda ilaa ma dhici karo wa miluhaa yaأtii fii nawcin aakhar min adamiiri wa miluhaa laba-iyo tobankaasoo kale labiiyo tobankaan soo qaadan maxay ahaayeen damiir mutasil ah, damiir mutasila ay ahaayeen anwaacdaas wa miluhaa anwaacdaasoo kale yaأtii waa imaana fii nawcin aakhara nuuc kale nuuca kaleo min adamiiri damiir ah nuuca kaloo yusamaa lagu magacaabo adamiir almunfasila damiir munfasila hadda labiyo tobankaas waxay ahaayeen labiyo toban damir oo mutasil ah labi toban kala imaana ah oo ah damiir munfasil oo caamilkii ka socda oo faacil ah. labiyo tobankan waxay ahayn damiir mutasil ah labiyo tobankoo kala imaana ah oo ah damiir munfasil can ilcaamil damiir caamilkiisii ka socday wa miluhaa anwaacdaasoo kalea yaatii ku imaana fii nawcin aakara nuuc kale nuuca kaloo min adamiiri damiir ah nuuca kaloo yusamaa lagu magacaabo adamiir almunfasil damiirkii caamilkiisa ka soocmay waxaa la yidhaha damiir munfasila xadkiisa xadkiisii unasiina fiiriya wa huwa yubtadaw bihi hadalka lagu bilowdo wa yaqacu dhaca bacda ilaa fii xaalati اkhtiyaari xaalada doorashada damiir munfasila waxaa la yidhaahdaa alladii yubtadaw bihi اlkalaam wa yaqacu bacda ilaa fii xaalati اlikhtiyaar kii hore cagsigiis wey kii horeu ka soo horjeeda waa mid hadalka lagu bilaabo karo ilaa gadaalkeedna dhici kara ayadoon ikhtiyaar ah oon daruuratu shicir ahayn miisaaladii labiiyo haddaan qaadanay labaiyo tobankii mutasilka ah darsi tagaan qallaynayna oo shala naga baaqdo taquulu waxaad leedahay maa daraba ma garaacin ilaa ana aniga unbaa garaacay maa daraba ma garaacin ilaa ana aniga unbaa garaacaad leedahay aniga keligaya gara cid ila garaacday lama arko daraba ma garaacin ilaa ana aniga maahane qof kale ma garaacin maa naafiyatu mabniin calaa sukuuni laa maxalala min alcraab daraba ficl maadi mabniyu calى اfatxi laa maxal lah min اraab daraba ah. ficl maadi mabniyu calى اfatxi laa maxal lah min اlcraab saasaa la rabaa ilaa ana ilaa adaatu istinaa'in mulqatun laa camala laha mabniyun calى sukuni laa maxal lah min اlcraab ana damiiru rafcin munfasilu mabniyun calى sukuni fii maxali rafcin faacil dhammaan saasaad ku waday marka inta kaleeto adaa lagaa rabo wamaa daraba ma uusan garaacin ilaa naxnu annaga keliyaha garaacnay wamaa daraba ma uusan garaacin ilaa naxnu annaga un ma ahan cid kale wax ma garaacin maa naafiyatun mabniyun cala sukuuni laa maxal la min alraab daraba ficlan maadin mabniyun cala alfatxi laa maxal la min alraab ilaa daatu istinaa'in mulqaatun laa camala lahaa naxnu damiiru rafcin munfasilun mabniyun cala dami fii macali rafcin faacil wamaa darada ma garaacin ilaa anta adiga maahane wamaa alwaaw xarf cadfinmaa naafiyatu mabniin cala sukuuni laa maxala lahu min alcraab darada ficl maadin mabniin cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab ilaa daatu istinaa'in mulqaatun laa camla lahaa anta an aad leeda an damiiru rafcin munfasilun mabniin cala sukuuni fii maxali rafcin faacil wa taau xarfun daalun lilmukhaaab hal ninoo lala hadlay tusee taada xarfun daalun lilmukhaadabi hal nin oo lala hadlayo uu tusaya xarfun daalun lilmukhaadabi lmudakr isku dar xarfun daalun lilmukhaadabi lmudakr wamaa darada ma garaacin ilaa anti adiga maahne gabarhay qof kale wax ma garaacin alwaawu xarfu caطfin ma naafiyatu mabniin calى sukuuni laa maxala la min alcraab daraba ficlu maadin mabniin calى اfatxi laa maxala la min alcraab ilaa daatu istitraain mulqaatun laa camla laha mبنiي عlى سkون لا محل من الإعراaب أnt أn ضميiر رفع منفصل مبنiي عlى سkون في محل رفع فاaciل وtاء xرف dاal للمhاaطبة المؤنثة hal gabro lga hadl tuse hal gabro loo hadl tuse وmaa darba ma garaacin ilaa antuma labadiina maahan وmaa darba waa xarفu caطفin ma naafiyaة mبنiي عalى سkون laa محل من الإعrاaب darba فicل maadi مبنiي عlى الفتح laa محل من الإعrاaب إlaa أdاaة اsتiناa mulqaat laa camal lahaa mabniyn calaa sukuuni laa maxala lahu min alicraab antuma an damiiru rafcin munfasilun mabniyun calaa sukuuni fii maxali rafcin faacil wa taao xarfu lkhidaab waalmiimu xarfu cimaad waalalifu xarfun daalun calaa taniin wamaa daraba ma garaacin ilaa antum raggiinaan badan maahan alwaawu xarfu cadfin maa naafiyatu mabniyun calaa sukuuni laa maxala lahu min alcraab daraba ficl maadi mabniin cala fatxi laa maxala lahu min alraab ilaa daatu istinaain mulqaatun laa camal laha mabniin cala sukuuni laa maxala lahu min alraab an damiiru rafcin munfasil mabniyun cala sukuuni fii maxali rafcin faacil wataw xarfu khiaab walmiimu calaamatu jamci dukuur wamaa daraba ma garaacin ilaa antuna dumarkiina badan maahan وما ضرب الواو حرف عطف ما نافية مبني على سكون لا محل له من الإعراب ضرب فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب إلا أداة استثناء ملقاة لا عمل الله مبني على السكون لا محل له من الإعراب أن ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والطاو حرف الخطاب والنون علامة جمع النسوة وما ضرب ما قرأ إلا هو ننكي مغنى ماهن وما ضرب الواو حرف عطف ما نافية مبني على السكون لا محل له من الإعراب ضرب فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب إلا أداة استثناء ملقاة لا عمل الله مبني على السكون لا محل له من الإعراب هو ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل وما ضرب ما قرع إلا هي قبل مقناط ماهن الواو حرف عطف ما نافية مبني على السكون لا محل له من الإعراب ضرب فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب إلا أداة istinaain mulqaat la camr lah mabniyun cala sukuuni laa maxala lahu min alcraab hiya damiiru rafcin munfasil mabniyun cala alfatxi fii maxali rafcin faacil wamaa daraba ma garaacin ilaa humaa labadii maqnaayeen maahane wmaa daraba waaw xarfu cadfin maa naafiyatu mabniyun cala sukuuni laa maxala lahu min alcraab daraba ficlu maadin mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab ilaa adaatu istinaain mulqaatun laa camr laha mabniyun cala sukuuni laa maxala lahu min alcraab humaa damiiru rafcin munfasil mabniyu calى sukuuni fi maxali rafcin faacil wamaa daraba ma garaacin ilaa hum raggi badnaayo maqna maahan alwaaw xarf cadfi ma naafiya mabniyn calى sukuuni laa maxala lahu min alicraab daraba ficlu maadin mabniyn cala alfatxi laa maxala lahu min alicraab ilaa daatu istitraain mulqaatun lacana allaha hum damiiru rafcin munfasil mabniyun calaa sukuuni fii maxali rafcin faacil wamaa daraba ma garaacin ilaa huna dumarkii badnaayo maqna maahan بدنا يمقنا ماهن وما ضرب الواو حرف عطف ما نافية مبني على السكون لا محل له من الإعراب ضرب فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب إلا أداة استثناء ملقاة لا عمل الله مبني على السكون لا محل له من الإعراب هن ضمير رفع منفصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل وعلى هذا كاس كوركيسا ويجري كسعون على القياس halka inta lagu soo sheegay ha ag taagnaane wax alla wixii lamidana la mid ka dhig wacalaa hadaa kaas korkiisuu yajri ku socona alqiyaasu wasayati waa imaan doona bayaanu anwaaci damiiri damiirka nuucyaalkiisaoo la caddeeyo damiirka almunfasili ee soocan damiirka munfasilkaa warkiisu waa badanya ee asaga asaga waa la caddayn doonaa biawsaca wax ka ballaaran min hadaa caddaynta halkan lagu sheegay wax ka ballaaran oo ka badan aa lagu sheegi doonaa wasayaati waa imaa doonaa bayaanu anwaaci damiiri damiirka nucyaalkiisa la caddayntooda damiirka almunfasili ee socmay biawsaca wax ka ballaaran min haadi ishaarati ishaaridan halkuu ku imaan doonaa fii baabi lmubtade wlkhabari ku imaan doona wallahu subxaana wa tacala aclam sala allah wslama baaraka calaa nabiyina muxamed